magaciisa xaal la yidhaahdaa mahaydid baabkan tawaabicduu ka mid yahay midka oo tawaabicduu ka mid yahay kan taabica maxaa la yidhaha magaciisa mahaydid hurda waa hurda macduuf aa la yidhahda kan taabica macduuf aa la yidhahda kan taabica sax haye kan oo oo matbuucahoo la raacayana maxaa la yidhahda magaciisa macduufu caley xarafka udhexeeyana magaciisa maxaa la yidhahda caadif baabkan marka baabkan tawaabicdu ka mid yahy tawaabicdu waa afar waa nacti iyo cadaf tawkiid iyo bedel afartaas tawaabica laysku yidhaah mid walbaa wuxuu leeyahay taabic iyo matbuucu leeyahy isku magacna maaha isku waxa weeyaan wax magaca maaha marka baabkan cadadka kan taabica magaciisa waxaa la yidhaahdaa macduuf matbuuca la raacayana waxaa la yidhaahdaa macduufu calayh xarafka udhexeeyana waxaa la yidhahdaa caaif waana tobankan xaraf mid ka mid ah waa yahay marka macduufu calayhgu marfuuc noqdo oo marfuuc wax lagu lagu dul cadfo macduufka icraabkiis xuu noqonaa marfuucu noqonaa miaal u keen ayadoo macduuf calayhgii marfuucu yahay oo lagu dul cadfay oo macduufkii uu noqday marfuuc asagiina ta raacay macduuf calayhgii qaama zaydunaa istaagay wa camruna waa istaagay aawa macduuf calayhgii zaydun waaye macduufkiina camrun wey waa la gartay baabkan marka la joogo haddii maطbuuca midka la raacaya oo macduufu calayga uu noqdo mansuub macduufka xukunkiis muxuu noqonaa mansuubuu noqonaa miaal keen raaytu zaydan aan arkay wa camrana waa arkay aaway macduuf calaygii oo matbuucayo la raacay zaidan weeye aaway taabicii raacay oo macduufka ahaa baabkan camran weeye xarafka isku cadfayna wowda weeye maqfuud haddii wax lagu cadfo mid la khasbiyo lahoos dhigay oo matbuuca la raacaya maqfuuduu noqday waa macduuf calayhigii haye taabica waa macduufkii muxuu noqonaa exraarkiisu maqfuud kaluu noqonaa miaal keena marartu bizaydin wa camrin aaway matbuucii la raacayo macduuf calayhiga ahaa waa zayd aaway macduufkii oo taabic ahaa camrin weeye xarafkii isku cadfayna waa wow calaa majzuumin haddii wax lagu cadfo xukunku muxuu noqonaa majzuumu noqonaa ayagoo matbuuca la raacaya majzuum yahay misaalkiisii keen zaydun lam yaqum wayaqcud aawa macduuf calayhi yaqum aawa macduufkii yaqcud xarafka isku cadfay wowda wey baabkaas waa laga gudbay baabkaasu tawaabicdu ka mid e baabulcarafa la yidhaha waa laga gudbay baabu tawkiidi baabkan tawkiidka markaan joogno tawaabicdu ka mid yahe baabkaan midka matbuuc ahoo la raaca magaciisa aa la yidhaha ma hurdaysa mise way la socotaa ma hurdaya mu-akad aa la yidhahdaa midka ma midka matbuuc ahoo la raacayo oo icraabka lagu raacayo kan taabica oo raacaya magaciisa aa la yidhaha muakid aa la yidhaahdaa صaxiix waa la gartay may la socotaa soo hordaysa waa yahay baabkan baabu tawkiid midka matbuuc ah oo la raaca magaciisa waxaa la dhahdaa muaked kan taabicana magaciisa waxaa la dhahdaa muakid aa la yidhaahdaa صaxiix waa yahay maxay isku raacaan muakid iyo muaked maxay isku raacaan iyo muakid maal la socdo dhamaystir ah, ab waa tacriifii afar shay laba ka miday isku raacaan saddexda awjuul icraabkaa rafcada nasbada khafdada saddexdaas midkii uu muakadku qaato uu muakidkuna ku raacaa waxay macrifana waa isku raacaan oo sideedaba alfaada wax lagu adkeeya kulli waa macaarif nakida kuma jirto waxaa ii aalida ayadoo matbuucii la raacayo muakadka ah uu marfuuc yahay tawkiidkiina la rafciyo uu ku raacay ma hurdaya haye qaama zaydu nafsu aaway matbuucii la raacay zaydu weye magaciisa maxaa la yidhaha baabkan ya muakadaa la yidhaha aawa taabiciina nafsu weye magaciisa maxaa la yidhaha baabkan muakid aa la yidhahdaa maxay isku raaceen rafco icraabka isku raaceen dhanka kalena oo marif macrifanimadii zayd muxuu ku macrifoobey waa qoo weyde zayd muxuu ku macrifoobey ay ma zayd muxuu ku macrifoobey ka qaado calam weeye markii horaaba shay mucayana loo dejiyey waa yahay nafsuna muxuu ku macrifoobey damiira loo idaafeeye idaafu ku macrifoobey macrifay isku raaceen صaxiix waayahay ka soco ayadoo baabkan matbuucii la raacaya mansuub yahay taabiciina ku raacay miaali ra'aytu qowma kulahum waa yahay aawa matbuucii la raacayo alqowma magaciisa baabkan waxaa la yidhaha mu'akad waa la gartay taabiciina aaway kula wey waaya magaciisa waxaa la yidhaha baabkan mu'akid aa la yidhaha maxay isku raaceen nas bay isku raaceen alqawma kulla labada waa nasbisan yihiin haye macrifana macrifo ma yihiin labaduba haye alqawma maxay ku macrifowday alay ku macrifowday kullana maxay ku macrifowday idaafada loo idaafeeyey isim damiir ah sidaasay ku macrifowday qofku saas inuula socdo ama iska haro ala rabaa waa yahay wamarartu biاlqowmi aduu ma ila socotay soo hurdayda haye haddaa ila socotay jawaab waxaa la rabaa inaad miisaanido baabkan marka la joogo matbuucu hadduu majruur yahay taabic muxuu noqonaa majruur kaluu noqonaa miisaalu keen matbuuc iyo majruura marartu bilqawmi ajmaciina waayah aaway matbuucii la raacayy oo exraabka lagu raacayy alqawmi weeye taabici raacaya ajmaciina weeye matbuuca alqawma maanta magaciisa waxaa la yidhaha baabkan mu'akad aa la idhaahdaa taabica raacayana mu'akid waa yahay icraabta hay isku raaceen jaray isku raaceen macrifiya nakirana macrifay isku raaceen alqawmi maxay ku macrifowday alaa ku jirta ajmaciina hay ku macrifowday waa qoo waaye ka qaado ma soo diyaarin tawkiid cala jazaaka allahu khayr baabkan isaga dhan ba ajmaciinadana waxaa loo dejiyey in wax lagu adkeeyo marka waa calam ah. calam wey tawkiidaa loo dejiyey waana ka gudubnay su-aalihii casarkii yaan galnay baabulbedeli haadaa midkaanu baabulbedeli bedelkii baabkiisii wey bedelaan galnay baabu lbedeli bedelkii baabkiisa haadaa maxalu waa baabkii bedelka baabka aan hadda maraynaa la soco waa tawaabicda baabka ugu dambeeyey idaa ubdila haddii la bedelo ismun magac min ismin magac kale haddii laga bedelo ow ficlun ficil la bedelo min ficlin laga bedelo tabiica bedelkii wuxuu raacaa u mubdelu minhugiyuu raacaa fii jamiici icraabihi icraabtiisa dhammaantiisu ku raacaa wahuwa bedelkuna arbacatu aqsaami qaybyaalo afara weeye bedelu shay shay la bedelo weeye mina shay shay laga bedelay wa bedelulbacdi gobol la bedelay min alkulli guud ahaan laga bedelay wa bedelulijtimaali kulansiga bedelkiisii wa bedelulhaladi qaladka bedelkiisii wadaalika mithaalkii naxwu qowlika waa hadalkaaga oo kale oo aad ku qowsho qaama zaydun zaydaa istaagay aquuka walaalkaa istaagay waakaltu rakiifa kimistii ama muufihiyaan cunay uluahu saddex marka loo qaybiyaan meel cunay wanafacani zaydun zayd ayaanfacay ilmahu ilmigi cilmuhu cilmigiisa ayaanfacay wara'aytu zaydan aan arkay ma arag zayda alfarasaan arkay aradta waxaad doontay an taquuna inaad tidhahda alfarasa faqalita waad geftay faabdelta waxaad ku bedelatay zaydan minhu faraska xaggiisa zayd ka soo bedel qaadatay qalad ahaan albedelu tawaabicda kii ugu dambeeyey wey tawaabicdu waa afar nacti iyo cadaf iyo tawkiid iyo bedel waa afartaas kana ugu dambeeya bedela la yidhaha baabkan marka la joogo bedelka midka matbuuca oo la raacaa magiciisa waxaa la idhahdaa mubdelu minhu kan taabica oo raacayana waxaa la idhaha bedel baabkan marka la joogo oo bedelka kan la raacayo waa midka horeeyo maطbuuca maطbuuca magaciisa waxaa la yidhaahdaa mubdelu minhu mubdelu minhu kan taabicana maxaa la yidhaahdaa bedel baabkan wuxuu ka mid yahay tawaabicda tawaabicdu ka mid yahy waa kii ugu dambeeyey afarta taabic kanaa ugu dambeeyey bedel marka la joogo midka matbuuca ah oo ixraabka lagu raaci doono oo horeeya labadooda matbuuca magaciisa waxaa la yidhaahdaa mubdelu minhu kan taabicana magaciisa waxaa la yidhaahdaa bedel icraabka isku raacaan bis macrifiya nakira iskuma raacaan shardi maha inay isku raacaan haday rabaan waa isku raaci karan haday rabaan waa isku khilaafi karaan waxay isku raacaan oo kaliya icraabka bis awju icraab haddii mbdl minhugu rafcisan yahay bedelkana waa la rafcina haddii mbdl minhugu naصbisan yahay bedelkana waa la naصbina haddii mbdl minhugu jaran yahay bedelkana waa la jera haddii mbdl minhugu jasmisan yahay bedelkana waa la jasmina afartaas isu raacan oo raabta oo juhdeeda afarta la yidhah awjuh raab bisa isu raacan macrifiyana kale looma shardiyo day rabaan waa isu raaci karan day rabaan isu khilaafi karaan marka baabkan bedelka markaan joogno baabkan bedelka markaan joogno maطbuuca la raacayo magaciisa maxaa la yidhaahdaa mbdlu minhu taabicana magaciisa maaa la yidhahdaa bedel صaxiix wey maxay isku raacaan owjuud raab bis owjuud raab rafco nasbo khafdo jasm afartay isku raacaan mubdelu minhu raabta wixii uu qaato uu bedelkuna ku raaca hadduu rafcisan yahay waa la rafcina bedelka hadduu nasbisan yahay mubdlu minhugu bedelka waa la nasbina hadduu khafdisan yahay mubdlu minhugu bedelkana waa la khafdina hadduu jasmisan yahay mubdlu minhugu bedelkana waa la jasmina afartaas mis isku raacaya wax kale iskuma raaca baabاbedli haadaa midkaanu baabاlbedeli bedelkii baabkiisii weeye idaa ubdila smun ism haddii lasoo bedel qaato min ismin ism kale xaggiisana laga soo bedel qaato ow ficilun ama ficil soo bedel qaato min ficilin ficil kale xaggiisa laga soo bedel qaato tabiica faacilka waxaad u celidaa bedelka tabiica bedelku wuxuu raacaa huda haadana waxaad u celidaa mubdelmuhuga tabiica faacilka waxaad u celidaa asturan oo qarsoon bedelka u celi huda meesha ka muuqatana mubdelu minhuga u celi tabiica bedelku wuxuu raacaa hu mubdel minhuga mubdel minhugu raaca muxuu ku raacaa fii jamiici aab aabtiisa dhammaantood waa aar i waa lagu soo koobayba meeqaa lagu soo sheegaya rafcu nabu khafdu jazm waxaa lagu yihi fii jamci iraabi ku raaca wixii uu icraaban yahu ku raaca hadduu raaban yahay rafcadu ku raaca hadduu nasbisan yahay nasbadu ku raaca hadduu khafdisan yahay khafduu ku raaca hadduu jasmisan yahayna jasmuu ku raaca warkuba waa koobayi wa huwa bedelkii arbacatu aqsaamin afar qaybood wey bedel waa afar qaybood afar magax uu kala leeyahay afar daabitna waa kala leeyahay ah, bedel waa afar afar qaybood wey kan ugu horey maxaa la idhaha bedelu shay min ashay ah, shay shay laga bedelay shay shay laga bedelay shay shay laga bedelay bedelu shay min ashay bedel اkulli min اlkuli bedel mudaabiq saddexda magac uu iska leeyahy waa isku mid ah, bedelu shay min ashay waa la yidhaha bedel اkulli min اlkullina waa la yidhaha bedelmudaabitna waa la yidhahda ah, bedelkan ugu horeya saddex magac u leeyay saddex maxaa la yidhaahdaa bedelu shay min ashay bedel اkulli min اlkulli bedel mudaabiq saddexda magac u leeyay ah, saddexda magac u leeyay daabidkiisa waxaa la yidhahdaa an yakuuna الثaani cayn اlأwali daabidkaasu iska leeyay an yakuuna الثaani cayn اlأwali aanigu waa inuu yahay aanigu waa bedelka mubdlu minhu naftiisu waa inu cayntiisu waa inu an yakuuna haani cayn alwal haaniga oo bedelka ahu mar walba haanigu waa bedelka haanigu waa inuu yahay mubdlu minhugii laftirkiisi cayntiisi iyo daatadiisi waa inu oon waxba laga bedelin marka kanu daabidu iska leey badlu kuli min alkuli badlmudaabic daabidu leey maxaa leedaha daabidkiisa an yakuuna haani cayn alwal midka labaad aanigu waa bedelka waa inuu mubdlminugii naftiisiiyo waa inuu mubdlminugii zaatadiisiiyo waa inuu cayntiisiiyo ah. saasaa la idhaha miaal miaal qaama zaydu zaydaa istaagay zaydku abuurku waa dhashay akuuka walaalkaa istaagay ka bedelo ah. aqaanu waa zaydki laftigiisi ah, wax kale maaha qaama zaydu zaydaa istaagay zaydka la sheegaya aduu kula dhashay akuuka ka bedelo marka akuuka walaalkaa iseeg marka aqaanu waa caynuاlwl waa zaydkii laftirkiis maaha qof kale isagii wey waaba zaydkii laftirkiis zaydkaa kula dhashay adiga markaasa marna magaciisa calamkaa laga cabiray marna walaalku adiga ku ahaya laga cabiray laba dhinaca laga fkeedo marka waa kana miaalkiisi hmm. miaalkiisii waa kana maxaa leeda marka qaama zaydun zaydaa istaagay akuuka walaalkaa a ah istaagay ka bedelo qaama ficlu maadin mabniin cala fatxi laa maxala lahu min alacraab zaydun faacilu qaama marfuuc wa raxi damatu daahiratu fi aakhirihi akuuka bedelun min azaydi bedelun min azaydi wa lkulli min alkulli waxaana ka fiicanba wa kullin asha ka da ah, naxwooley waa lagu ceebeeyaa la yidhi ashaas ay kulli geliyeen maxay kulli u gelinayeen maba gashee iyo bacd kuli iyo bacd alla ma gershe ay u gershe naxwooleydu waa geliyeen marka ceebtooday ka mid taha waxaa tidha marka zaydun bedelun waxaa tidhahdaa akuuka dhe akuuka bedelun min zaydin وbdl kuli min kuli وbdl marfuuci marfuucu وcalaamaةu rafcihi alwaaw niyaabaةa can dmn لأnnahu min aasmاء الخaمسة ma naab fii xarفun an xaraka akuu mdaaf walkaafu mudaafu ilayhi mabniin cala alfatxi fii maxalli jar marka fiiri haddee qaama zaydun zaydun taasaa mubdel minhu ah isagaa matbuuc oo la raaca icraabtii zaydun muxuu reeban yahay waa rafcisanya soo maaha akuuka waa ku raacda waa rafcisan inuu rafcisan yahay maxaan ku garana calaamadu ah wowda maxaa waaw loogu rafciyey asmaa alkhamsa wey asmaa alkhamsada waa waa lagu rafci jiray khalaas qaama zaydun zayd markaana qaama zaydun zaydaa istaagay akuuka walaalka istaagay icraab akuuka akuuka bedelun min zaydin wa bedelu kullin min kullin wa bedelu marfuuci marfuuع وcalaamaةu rafcihi alwaaw niyaabaة can الdm لأnnahu min aasmاء الخaمسة maa naaba fiihi xarفu can xaraka akuu mdaaf wاlkaafu mudaafu ilayhi mabnin cala اfatxi fii maxali jari waa ka gudubnay badlu kuli min kuli iyo badlu shay min shay waa isku mid iyo badl mudaafir wa huwa bedelku arbacatu aqsaamin qaybyaalo afaro weeye badlu shay shay in lagalasoo bedel qaato wey min ashay shay kale waa miaalina waa badlu kuli min alkuli waa badl mudaafiq waa miaalina kaas waay wabadlu bacdi gabal in laga soo bedel qaato min alkuli wabadlu bacdi gabal in lasoo bedel qaato min alkuli mubdlu minhuga aa kuli ah mubdlu minhuga waa kuli bedelkuna waa bacdi ka mida mubdlu minhugu waa maxay waa kuli bedelkuna waa bacdi ka mida waa juz ka mida markaasaa lagu yidhi wabadlu bacdi gobol in lasoo bedel qaato min alkuli guudaha laga soo bedel qaato kana maxaa la idhaha daabidkiisa an yakuuna haani juz-an min alawali an yakuuna haani midka labaadoo bedelka waa inuu noqdo juz-an min alawali qayb ka mida waa inuu noqdo an yakuuna haani juz-an min alawali haanigu waa bedelka kan koobaadoo matbuuca xalada mubdelu minhu kaas awalkiiya aanigana waa bedelka marka kan daabidkiisa lagu yaqaana wuxuu yahay an yakuuna ثaanي juزan min awal qayb ka mida ah waa inu noqdo mubdlmihgi qayb ka mida ah waa inu noqdo saasaa lagu yaqaan calaamad ku yahay waa daabidka lagu yaqaana miaal miaal akaltu rakiifa muufihiyaan cunay uluow saddex marka loo qaybiyaan meel cunay hadda fiiriya alrakiifa waa muufihiyo dhamaystiran ulua waa maxay sow jus ka mida maaha qayb ka mida soo maaha waa kaasaa saasaa la raba an yakuuna aani juz-a min alawal saasaa shardi qayb ka mida waa inuu yihi saasaa loo yidhi badlbacdi min alkuli saasaa loo yidhi hadda fiiri kulliya muufahoo dhammaystirana kimistaanoo dhammaystiran waxay tahay waa kulli saddex marka loo qaybiyo meel ka miduhuna waa juz ka mida waa bacdi waa bacdi marka marka hore inta kulli sheegtay aad waxaad ka soo bedelatay qayb ka mida ah, akaltu waxaan cunay araqiifa mufihi uluow saddex marka loo qaybiyaan meel ka cun haye akaltu ficlu wa faacilun waa darabtu oo wa faacilun araqiifa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii akhirihi uluaad badalun min araqiif وبدل البعض من الكل وبدل المنصوب منصوب وعلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في آخره ثلث wy halkaas اسمka ku egi ثلث مضاaف والhاء مضاaف إليه مبني على الضم في محل جر waay maxaa la yidhaahdaa bedelbacdiga daabitkiisa an yakuuna ثaanي juزءa min اlأwl waxaa shardi ahlin oo lagu yaqaan oo calaamad u ah waa in damiir u socod la socdo bedelka bedel bacdiga waa in damiir la socdo damiirkuna uu u laabto mubdelmidu ah, shardi taasaa hadda shardigaas meeshaan ma laga haya fiiriya akaltu arakiifa ulua yaa mubdelu minhu ah maطbuuca la raacayo mubdel minhuga waa keen arakiifa wey haye bedelkiina ulua wey ulu damiirtoo lala socdo damiirku yuu laabana arakiifa khalaq marka maxay isku raaceen hadda uruda muxuu ku raacay alraqiifa nasbadii ku raac alraqiifa ah, waa nasbisay haye bedelkiina ku raacay ulua waa la nasbiyey khalaas wa huwa bedelkii arbacatu aqsaamin qaybyaal afar weeye badlu shayi shay la bedelo min ashayi laga bedelo wa badel kuli min alkuli wa badel mudaabiq o waa sheegnay daabidkiisii wa bedelu lbacdi gabal in la bedelo min alkuli laga bedelo waa sheegnay daabitkiisii wa bedelu lishtimaali kulansiga bedelkiisii weye bedelu ishtimaal bedelu ishtimaal daabiduu leeyahy daabitkiisa waxaa la yidhaahdaa an yakuna bayna الثاني wa bayna اأول an yakuna bayna الأwli wa bayna الثاني اrtibaadu isku xirnaan waa inay ka dhaxayda bغayri الkuliyaةi واljuزئiya an yakuna bayna الثاني واأwl sida kale waa dhigi kara an yakuna bayna الثاني والأول rtibaad irtibaad غayr اjuزiy غayr الkuliyaةi wاljuزiya maxaa la yidhaha daabidka bedel ijtimaac maxaa la yidhaha daabidka daabid iska leeyi waxaa la yidhahdaa an yakuuna bayna الثaanي wاlأwل irtibaaط غayr الkuliyati wاljuز'iyati waxaa la rabaa mubdelu minhuga aanigu waa bedelka awalkuna waa mubdelu minhuga waa inay ka dhaxaydo isku xirnaan isku xirnaantaasuna kuliye waa inay tahay kuliye waxaa loola jeedaa aanigu ma ahan awelkii oo dhammaystiran waa inaysan kuliye ahayn juz-iyana waa inaysan maxaa loola jeedaa aanigu waa inuusan ahayn juz ka mid ah awelkii saasaa la rabaa waxaa la rabaa bedeluijtimaalka aaniga oo bedelka iyo awalka oo mudulaminuga isku xirnaan horta waa inay ka dhaxayn oysan ajnabi kala ahayn waa o isku xirnaantuna waa inaysan ahayn bedelku inuu yahay mubdulminugu iyo dhamaystiran kulligiis qayb kamidana waa inuusan ahayn waxaa la rabaa inay isku xihan yihiin uusanna mubdulminugu iyo dhan ahayn bedelku qayb kamidana uusan ahayn saasaa la rabaa an yakuuna bayna aani wاlأwl irtibaad غayr غayr الكuلiyati والجuزئiyati مثaal نفعني زayd زayd ay anفacay oo waxay taray ونفعني زayd زayd ay anفaco waxay taray cilmhu cilmigiisii ay anفacay ونفعني زaydu hadda maanta mubdl minhugii waa زaydu bedelkiina waa cilmu fiiriya cilmiga iyo zayd ma isku xihan yihin ise waa laba shay oo kale ajnabiya waa isku xihan yihin waa isku dhex jiraan aduu markaa la sooci karti soo maa haye cilmigu mazaydoo dhammaystirana macad isaga ka mid ahaa waa kaasa waxaa la rabaa bedelka fiiriya oo cilmu ah. ah iyo zayd waa isku xirayin calaaqa ka dhaxayda waaba isku dhex jiraan soo maa isku xirnaantuna ma ahan cilmigu zayd oo dhammaystiran maaha jirkiisii o dhan maaha qayb ka midana xata maaha gacantiisi maa lugtiisi maa mid kamida cad ka mida maaha marka isku xirnaana ka dhaxayda isku xirnaantuna maahan inuu asagio dhammaystiran yahay inuu qayb ka mida ah yahayna maaha isku xirnaan kala ka dhaxayda soo ma jeedin wanafacanii waxaa i anfacay zaydun zaydaa i anfacay ka bedelo cilmuhu cilmigiisiyaa anfacay wanafacanii alwaa xarfacati nafaca ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alacraab nafacanii wa nuunu lilwiqaayi a la idhahda ah, ficilka nafaca waa ficil ficil dama lahoos dhigaa nuuntaanu ficilkaana hoos dhig ka ilaalina nuun wiqaaya le ficilkan waardiyey sababtuna waxay tahay maxaa ka dambeeya nuunta ya ya-du waxay rabtaa in kasra laga hormariyo haddaa nuunta meesha la keenoo nafaca iyo ya-da laysku xiriiriyo ficilka xarafka ugu dambeeya in la hoos dhigay rabtaa ya-du maxaa yeele ya-da waa in kasra ka horeyda ah, ficilna lama hoos dhigo marka maxaa loo keenay nuuntan ayada dhanba ficilka inay kasrada ka ilaalin oo kasradii ay ya-du u baahneen ayada nuunta la saaro nafaca mi tiri nuuntaa la saaray hoos dhigi ilaa ya-daa waxay rabtaa xarafka ka horey in la kasriyo ficilna ma ogola in la kasriyo ah. ya-du waxay leedaha xaraf iga horeeya waxaan kasrahayn ma ka yeelayo ficilna wuxuu le weligayba lama kasrin oo maanta lay kasrin tiri ah. nuuntaana marka dhexda laga dhigo oo la yidhi ficilkan aduu ka mid ma tihid ficilku nafaca cayntaasuu ku egi ya-dana ma tihid bal ficilku ha qaato fadxadiisii walmaadi maftuuxulcaakiri abadan soo maaha ha qaato fadxadiisii yee maxaad rabtaa kasro aniga nuunkaa isaaraysa anaa meesha kala celinaayo cadaalad ka samaynaayo marka nuunta magaceedu dhamad waxaa la yidhahdaa nuunulwiqaaya nuuntii ficilka kasnaa ka ilaalayda nuunulwiqaaya la yidhaha magaceeda dhama marka waxaan leenahay wanafacni alwaaw xarfacatin nafaca ficilmaadi mabniin cala alfatxi laa maxal manac ro waayo wanuunu lilwiqaayati wlyaa damiir mutakalimi mafcuul bihi mabniy calى sukuni fii maxali naصb wlyaa damiir mutakalimi mafcuul bihi mabniy calى sukuni fii maxali naصb zaydu faacilki nafcawe ila yaa anfacay anfac yaa sameeyey zaydaa sameeyey zaydu faacilu nafca marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri cilmu bedelu min zaydin وبdل ااجتiماaل وبdل مرفوuع مرفوuع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في akhر علم mintaasu ku eg اسم علم مضاaف والhاw مضاaف إليه مبني على ضم في محل jر bdل اجتiماaل شharطi مaxaa ah bdelka waa inuu la socdaa ضميir u laabanaya مبdل minhga bdelka waa inuu la socdo ضمير عليه السلام ة الله bdelka waa inuu la socdo ضميir oo u laabanaya mudlmidu hadda iiri cilmuhu haadaan halkay u laabanayn zayday u laabanayn waaya maxay isku raaceen cilmu iyo zayd icraabka xaggeeda rafcay isku raaceen mubdelminhugii waa zayd waa rafcisan yahay cilmuna waa ku raacay haye badlistimaalna halkaas waa gudub wa huwa bedelkii arbacatu aqsaamin qaybyaalo afar weeye bedel waa afar qaybood afar qaybood wey badlu shay shay laga bedel qaato min ashay shay kale waa badlulkuli waa badlmutaabic saddex magaclo wey kii saddexda magac lahaa waayo wa badlu bacdi waa gabal in laga soo bedel qaato min alkuli ah, an yakuuna aani juz-an min alawali ahaa oo shardi lahaa shardigiisu damiir waa inuu la xidhiiro bedelka wa badlu lijtimaali kulansiga bedelkiisii badlu ijtimaal an yakuuna bayna aani wa bayna alawal irtibaadun غayr الkuliyati wاljuزئiyati misaalkiisa icraabtiisa waa qaadan wa bedelu اlhaladi qaladka bedelkiisii bedel halad bedelkan waxay tahay daabiduu leeyahay qaacidi an yakuuna الثaanي maqsuuda wاlأwalu غayru maqsuudin saasaa la yidhahda qaacideed an yakuuna الثaanي maqsuudan midka labaadoo bedelka a marka horeba la rabay in lagu dhawaaqo isagaa maqsuud an yakuuna ثaanي maqsuudan ثaanigu waa inuu yahay kan loo dan lahaaba wاlأwala غayru maqsuudin midka horeeyo mudalmuhuga maqsuudba ma haynba carabkaa ku dhacayba carabkaa kaaga dhacay carabkaa kaaga dhacay fiiri bedelulkalad daabit iyo qaaciddu iska leeyahy maxaa la ydhaha qaacidki daabitkiisa an yakuuna haani maqsuudan haaniga oo bedelkaa waaba loo waaba la rabay in lagu dhawaaqaba wاlأwala غayru maqsuudin awalkuna maqsuudba ma haynba in lagu dhawaaqa lama rabin carabkaa ku dhacay fiiri carabkaa ku dhacay tusaale fiiri adiga waxaad rabtay faras inaad ku dhawaaqdo farasaad soo aragtay meeshaan ku soo aragtay taagan laamiga maxaad rabtaa inaad ku dhawaaqdo farasaad rabtaa inaad ku dhawaaqdo markaasaad waxaad tidhi ra'aytu zayda carabkiya kaaga dhacay zayd isla markan taxasuusataa tii alarasa war arasaan soo arka anugu ah, marka sideeda yaa maqsuudaha in lagu dhawaaqo saasku ahaa isagaa maqsuudaha midkaan oo horood ku dhawaaqdo zayda maqsuud mada ahanba carabkaa kaaga dhacay ah, carabku ka yimid qalabku ah, carabku ka yimid waxaa leedahay ra'aytu zayda alarasaan soo arka carabka kaaga dhacay badlqala baa la yidhahda marka daabit maxaa la yidhahdaa daabitkiisa an yakuuna aani maqsuudan aaniga noqda wlawala ayru maqsuudin maba la hebinba awel ah, carabkaa ku dhacay carabkaa ku dhacay haye wuxuu ku yidhi wara'aytu waxaan arkay zaydan alfara sanarka waa kaasa badlqalaadka wara'aytu alwaaw xarfu cadfeen ra'aytu ficlu wafaacilu zaydan mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu ظaahiraة fi akhirih alfarasa badlu min zaydin wabadlu اlgaladi wabadlu lmansuubi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu ظaahiraة fi akhirih alfarasa badlu min zaydin wabadlu اgaladi wabadlu lmansuubi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu ظaahiraة fi akhirih wuxuu ku yidhi shiika fiiri aradta waxaad rabtay an taquula inaad tidhaahdo alfarasa saasaad adugu rabtay ah, markii koowaadaad soo istaagtay waxa aad noo sheegi rabtayba ood goobta la timid waxay ahayd inaad faras soo aragtay aradta waxaad doontay an taquula inaad tidhahdo alfarasa faqalibta waad gaftay ah, waad gaftay carabkaa gafay faabdalta markaasaad bedel waxaad u qabatay zayda minhu faraskii gafkii aad gaftay aad sabab wuxu u noqday inaad ku bedesho faraskii zayd marka zayd qaladu ku yimide adiga markii hore soo istaagto waxaad doonaysa inaad dadka u sheegto inaad faras u aragto baabu marfuucaati asmaa waa dhammayn isimka meequu ku lahaa taara halmaamay war meequu ku saddexu ku lahaa haye saddexda rafcu nasb khafd saddexdaas ma lahaa saddexdu iska imaan maayaane sababaha keena hadda waxaan soo dhammaynay sababihii rafca keenayo waa soo dhammaynaa galabtaan gebagabeyn halkaasaan galabta ku gebagabeyn isim marfuuc markuu noqonaa toddoba sababood mid ka mid oo in laga hado inuu faacil noqdo waa lagu rafci karaa naayo faacil inuu noqdona waa lagu rafci karaa mubtada inuu noqdona waa lagu rafci karaa khabar inuu noqdona waa lagu rafci karaa ismu kaana inuu noqdo waa lagu rafci karaa abaru ina waa lagu rafci karaa inuu mid rafcisan taabic u yahayna waa lagu rafci karaa waa toddobadaas taabicna waa meeqo afar ah, nacti cadaf tawkiid badel afartaasaa taabic lasu yidhaahda marka marka nacti la joogay matbuuca magaciis aa la yhaha la raacaa mancuut taabica maxaa la yidhahdaa nacti marka la joogay cadaf midka la raacayo oo matbuucaho la raacay magaciis aa la yidhahdaa macduufu calayh kan taabican maxaa la yidhahdaa macduuf tawkiid marka la joogo matbuuca la raac magaciis aa la yidhahda muaked midka taabican magaciis aa la yidhahda muakid baabkan bedel marka la joogo matbuuca magaciis aa la yidhahda mubdelu minhu taabican maxaa la yidhahda bedel ammaano gacanta laydinka saaray kuwii guta allah idinka dhigo baabu mansuubaati اasmaa'i haddaan marfuucad dhamayno ina mansuubad galna ism sababaha in la nasbiyo keenaan ka dhangalayna marka garan may ism wax lagu rafciyo hadda kadib ismkan maxaa lagu rafciyo marka lagu yidhaha toddobadii mid kamida waa inad ku tilmaamay toddobadii midku yahaad fiirine ma faacila ma naaib faacila ma mubtada ma khabara ma ismukaana ma khabaru ina ma taabicin lilmarfuuciya mid rafcisan miya ka horeeyuu raacsan waa inaad iska fiiro laakiin ka waran dula ismkan maxaa loo rafciyo oo aad tidhaahdo waa mufrad muanasa waxa wey waa hurdaydaa wey sheekaygana khayr allaha siiye oo aad su-aalaha ardada ugu adkayn adkayn jiro hadda ahaa ilaahay miduu carabkiisana barakeeyey tacliimta qaabka ardada loo barana aad u yaqan su-aalaha aad iskaga daba keenu arday weydiin war halkaa lagu soo maray su-aashaan xukunkaas ma soo mara kaasuu yidhi haa sheeka soo mara kaas halkaa kusoo mara bakaraan kusoo mara laa xawla marka arday oo saas ku jawaaba lama rabo intaad kaalaada wa lagaa wardiyay sooma jeedin marka ninkaasoo kale su-aasha diyaar marka hore usan ahayn waa ku naxay sooma jeedin laakiin arday soo jeeday oo marka hore ta su-aal u diyaar ahaa ee eh, ma dhahay bakanaan ku soo maray ah, habakaana keena tuliya laafina ah, inaad sheegtaa baabka lagu soo maray ah, ha meel bakaana agga inta masaajida shuu noogu akriyo marka marka waa inaad aada iskaga ilaalida aada iskaga ilaali u diyaargarow su-aalaha hadda ism wax lagu rafciyo waa fahamteen soo maa hadhow ism rafcisan isimkaa maxaa lagu rafciyey toddobadii mid ka mida waa inaad ku tilmaamto midka uu yahay iska fiirina wax kale ma noqon kare khalaas ism waa la nasbiya soo maahan sababaha keena in la nasbiyaan gelayna marka baabu mansuubaati asmaai haadaa midkaanu baabu mansuubaati asmaa'i asmaada kuwooda la kordhiga baabkoodi weey asmaada la nasbiyo baabkii looga hadlaayo waa kana baabkaana lagu bartaa ayagana almansuubaatu kuwa la nasbiyaa hamsata cashara شhan iyo toban wey شhan iyo toban isima la nasbiya isim la nasbiyey markaad aragto شhan iyo tobankaanad barane شhan iyo tobankii midku yaad fiirine marka lagu weydiiyo شhan iyo tobankii mid kamidaad ka fiirine شhan iyo tobankaas marka afar iyo toban uu sheegaa kitaab miduu ka taga midka kale kawaakibaa loogu taga ama mutamimat ajrumiya loogu taga hadda شhan iyo toban u iska yiri lakin ma sheegin midkii شhan iyo tobnaad afar iyo toban u noo sheegi doono afar iyo toban haddaba idinku tirsada almansuubaatu kuwa la kordhigaa hamsata cashara شhan iyo toban weeye wahiya شhan iyo tobankii almafcuulu bihi weeye o wاlmasderu labo wadarfu zamaani darfu zamaan saddex wadarfulmakaani darfu makaan afar wاlxaalu xaaladii شhan watamyiisu tamyiiskii lix wاlmustahnaa kii la soo reebay toddobo wasmulaa laa isimkeeda sideed wlmunaadaa kii loo dhawaaqayey sagaal wa khabaru kaana wa akhwaatihaa kaana iyo walaalayaalkooda khabarkooda waa la nasbiyaa toban wasmu ina wa akhwaatihaa ina iyo walaalayaalkeeda isimkoodana waa la nasbiyaa labiyo toban dhegaysta aad u dhegaysta kitaabka hadduu idinka qaldan yahay inaad fiirsataan waay dhegaysta waxaan maraynay almafcuul bihi o wاlmasderu labo wa darfu zamaani saddex wa darfulmakaani afar wاlxaalu شhan watamyiisu lix wاlmustahnaa toddobo wasmu laa sideed wاlmunaadaa sagaal wa khabaru kaana wakhwaatihaa toban ina akhwaatihaa koob iyo toban waxaan rabaa ismu ina akhwaatihaa ismu ina akhwaatiha koob iyo toban wlmafcuulu min ajlihi labiyo toban ah, wlmafcuulu macahu ah, saddex iyo toban wataabicu lilmansuubi afariyo toban waa kaas afariyo tobanka afariyo tobanka waa kaasa xoogaa taqdiim iyo taakhiir idin sameeyey ah. dhib male la socda idinku taqdiim iyo taakhiir idin sameeyey sowma jeedin sida uu inkugu dhigan yahay oo taqdiim iyo takiirkaasuna ku imaan doona kitaabka sidaasuu ku imaan doona oo hadde kaana u akhwaata maka sugada inuu nii keeno maya waa soo qaadatay ismu kaana waa waxa weeyaan khabaru kaana waa mansuub soo maaha mansuubkaas horaad usoo badat ismu inana waa mansuub soo maaha asna waa soo barat kugu soo celima kugu soo celima Ah, ma kugu soo celinayo aakirka markii uu inta kale kuu sheego uu kuleeya hadde kaas waad soo qaadatay ah, kaas horaa usoo qaadatayo iga sugi mayd u kuleey ah, in hadda kadib kuu sheego mood inuu kugu soo celinayo marka wuxuu idin kala hormarinaa mafcuulu min ajli iyo mafcuul maow labadaas markuu sheego kadib uu kana ikhwadeed idin sheega miyaa nusqada raydan aye waa idin fiican ma ahan qalab marka meeqo wey waa afariy toban firi afariy tobanka almansuubaatu kuwa la kordhiga amsata cashara شhan iyo toban weeye wahiy شhan iyo tobankii almafcuul bi weye o walmasdar weeye labo wa darfu zamaani weeye saddex wa darfulmakaani weye afar walxaalu xaaladii weye shan watamiisu tamiiski weeye lix walmustahnaa kii la soo reebay weye toddob wasmu laa laa isimkeeda weeye sideed walmunaadaa kii loo dhawaaqayey weeye sagaal waxaa halkaas idinkugu xigta والمفعول من أجله wey tban والمفعول معه wey كoob iyo toban وkبر كاaن كاaن khaبرkeed wey لabiyo toban iyo وakhوaata كاaن walayaalkeeda وsم ina ina iمkeedi wey ina iمkeedi wey iyo وakhوaata ina walayaalkeeda iسمkooda saddex iyo toban aفaر iyo toban waxaa ah وtaaبع midkii raaca للمنصوubi mid la نسbiyey taasna waa soo baratay soo ma wixii taaبع noqda mid la نسbiyey asna muxuu noqona maنصوuب mansuubu noqona afar iyo toban soo maaha afar iyo tobankaas wey wuxuu ka tegey mid la yidhahda almushabahu bilmafcuuli bih almushabahu bilmafcuuli bihi mid la yidhahda u ka tegey wataabicu midkii raacay weeye lilmansuubi mid la kor dhigay wa huwa taabicu arbacatu ashyaa afar shay weeye annactu weeye nactu walcadfu cadaf watawkiidu tawkiid iyo walbedelu bedel afartaas horaad usoo qaadad sugi mid iyagana inay kugu soo laabtaan bab mafcuul bihi mafcuul bihiga baabkiisa haada maali شhan ah, iyo tobankiiu bilaabay mid mid inuu usharaxo bab mafcuul bihi mafcuul bihiga baabkiisa haada maalo kan waa meeshii looga hadlaayey mafcuul bihi wa huwa mafcuul bihigu alsm waa sm mafcuul bihi haddaad maqasho waa ism xarafna maahan ficilna maahan mafcuul bihi waxaan ismay ma noqdo whuwa mafcuul bihigu alsmu waa ism ismkaasoo almansuubu la kor dhigay mafcuul bihi majruurna maaha marfuucna maaha mafcuul bihiga majruurna ma noqdo marfuucna ma noqdo waa la nasbiya lamana hoos dhiga lamana godo mafcuul bihi waa ism mansuub ah waay alladii waa ismka yaqacu uu ku dhacayo bihi ey calayhi badu waa bimacnaa calaa bihi ey calayhi korkiisa alficlu ficlufaacili faacilka ficilka uu sameeyey waa midku ku dul dhacayo macnahaan si daqiiquu kuugu sheegaya mafcuul bihi waxaa la yidhaahdaa faacilka falka sameeyey ficilkii uu sameeyey midku ku dul dhaco ah, midka uu ku dul dhaco kaasaa la yidhahdaa kaasaa la yidhahdaa wa huwa mafcuul bihigii alsmo waa ism ismkaasoo almansuubu la kordhigay waa isma dilayri maxaa baxay ficil iyo xaraf mafcuul bihi ma noqdaan mafcuul bihigu waa mansuub baa layidhi isimkaasu almansuub la nasbiyey maxaa baxay majruur iyo marfuuc labadaas ma noqdaan mafcuul bihi marfuucna ma noqdo mafcuul bihi majruurna ma noqdo labadaas ma noqdaan waay alladii waa isimka yaqacu uu ku dhacayo bihi ay calayhi korkiisa alficlu ficlu faacil faacilka ficilkuu sameeyey waa midka uu ku dul dhacayo dushiisa ku dhacayo naxwu darabtu anaa garaacay faacil yaa ah ta'da mutakalimkaa darabtu taasaa ah ficilka aad samayda muxuu yahay waa garaacidda mafcuul bihi waaweyn midkuu garaacidda ku dul dhacay darabtu waxaan garaacay zaydan zayd garaaciddiyay ku dul dhacday zayday ku dhacday isagaa mafcuul bihi darabtu waxaan garaacay zaydan ficilkaagu midkuu ku dul dhacay kaasaa la yidhaha mafcuul bihi kaasaa la yidhaha mafcuul bihi ficilkaagu midkuu ku dul dhacay kaasaa la yidhahdaa darabtu waxaan galacay zaydan darabtu ficlu wa faacilu zaydan mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhiri wa rakibtu anugu waxaan koray alfarasa aras wa rakibtu anugu waxaan koray yaa faaciloo ficilka sameeyey mutakalimka hadla wa rakibtu anugu waxaan koray alfarasa ficilku waa koritaanka waa rukuubka faacilkuna waa mutakalimka yuu ku dul dhacay ficilkaasu faraska isagaa mafcuul bihi warakibtuarasa aradkiian anugu koray warakibtu al waa xarfu cain rakibtu ficlu wa faacilu alfarasa mafcuul bihi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii akhiri kitaabkiyaa gebagaboobi rabaa waa la boobsiinaa waxaa la rabaa kii dadaalayeen inuu farxo kii kale iska quuso iska haro ila qofaan socon mogta lama taaji karo qof istaagayaa la gacan qaban kara soo maaha qof markaad gacanta qabato sii fadhiisa ma la taaji karaa maya waa inuu kitaabku hoobto marka oo uu ku farxo kii dadaalayo kii kaleto caajisada waa islaa beriya saa maydhaana uu iska quusto iska hara laga rabaa meeshaas uma jeedi waay wa huwa mafcuulu bihigii calaa qismayni laba qaybood korkood u ahaaday mafcuul bihigi calaa qismayni laba qaybood korkood u ahaaday saaxiibkaa garabkaaga fadhiyo weligiis ma dhegaysa maantana waa fahmay adna markii sanaadan maray mana fahmayni markaad la'day dadaal la'aan aha dadaal la'aan aha meeshaad la'day waa dadaal la'aanta weligaas haddaadan dadaalima lagu wayoonayo waxaa sugaydaa malag soo socdo oo kuu wayoodo haka yaabin haka yaabin halkaas fadhina waay wahuwa mafcuul bihi calaa qismayni laba qaybood korkood u ahaada mafcuul bihi meequu qaybsamaa labo labo labo labo aahirin wahuwa mafcuul bihi qismaani maa ini dhiga oo calaada meesha uu ka saara waa jirta iyaduna wahuwa mafcuul bihigii qismaani duu qismayni mudaafan u baahana marka hadde tama soco karta keligeedi wahuwa mafcuul bihigii qismaani duu qismayni waa laba qaybood mid saaxiiba labus u qaybsamaa mafcuul bihi daahirun mid daahira iyo wa mudmarun mid mudmara mafcuul bihi waa inta sow isimku saddex ma qaybsami jirin daahir mudmar mubham mubhamku horta ma qaybsami jirin sow midab muxuu qaybsan jiray labo iyo mawsuul marka mubhamku damaa'irtaanu uu la mid yaho waa mabni halkaasuu kala mid mafcuulna waa noqdeen saddexdu waa noqdeen mafcuul bihi ah, saddexdu waa noqdeen mafcuul bihi wa huwa mafcuul bihigii qismaani duu qismayni laba qaybood mid saaxiiba weeye daahirun mid daahira weeye wa mudmaru fadaahiru daahirku maakii weeye taqadama uu soo hormaray digdib sheegidis waa kuu soo hormaray haddan kuu soo sheegu ku yidhi darabtu zaydan wa rakibtu lfarasa waa zayda iyo alfaras mafcuul bihi daahira waa kaasa kugu soo celima fadaahiru kii daahirka ahaa maladii kii weeye taqadama uu soo hormaray dikru la sheegidiisu walmudmaru mudmarkii qismaani duu qismayni laba qaybood u saaxiib wey mudmara labaw sii qaybsamaa mudmara labaw sii qaybsamaa walmudmaru mudmarkii qismaani duu qismayni laba qaybood mid saaxib weeye mutasilun bicaamilihi mid caamilkiisa la xidhiidha wa munfasilun can caamilihi iyo mid caamilkiisii ka soocmay labadaas u qaybsama mid caamilkii nasbiyey ficilkii nasbiyuu la xidhiidha midna waa ka soocan intaas wey labadaas u qaybsama damiir oo caamilkii nasbiyey la xidhiidha iyo damiir caamilkii nasbiyey ka soocan labadaas wey ma la fahmi wlmudmaru mudmarkii qismaani wlmudmaru mudmarkii qismaani duu qismayni laba qaybood min saaxiiba wey wlmudmaru mudmarkii qismaani duu qismayni laba qaybood min saaxiiba wey laba qaybood miduu saaxiiba wey laba qaybood uu u qaybsamaa mdmarku waaye mutaصilun mid la xidhiidha bicaamilihi waa damiir mafcuul bihi ah caamilkiisu la xidhiidha caamilkii nasbiyey ayuu la xidhiidha waa mid wa munfasilun can caamilihi iyo mid caamilkiisii ka socmay mid caamilkiisii ka socmay oo ficilkii nasbiyey aan la xidhiirin labadaas u qaybsamaa falmutasilu mutasilku isnaa caشhara damiir waa labiiyo tobankii meel kastoo joogto hadduu rafcisan yahay hadduu nasbisan yahay hadduu jaran yahay damiir meeluu joogaba waa meeqa labiyo toban inaani lilmutakalimi wa khamsatun lilmukhaaabi wa khamsatun lilqaa'ibi waa iyadu isma bedelin wax isbedelin male xagga macnaha icraabtia isbedelin damaa'irtii hore toon arkaynay maxalka waa ka rafcisanaayeen kuwaanuna maxalka waa ka nasbisan yahy ilaa lafdiga damiir awalaa laga nasbi lafdiga lafdiga lagama nasbiyo laakiin kuwii hore faacilka iyo kuwii naaibfaacilka maxalka waa ka rafcisanaayeen kuwa mafcuulbiigaana maxalka waa ka nasbisan yihin intaasa isbedeshay laakiin damaairtu waa ayagi hmm, waa ayagi waay falmutasilu mutasilku itnaa cashara labiiyo toban weeye labi-iyo toban weeye wadaalika misaalkii naxwi qawlika waa hadalkaaga oo kale aad tidhahdo darabanii anuu i garaacay wa darabana anaguna garaacay wadaraba kanihu adigu ku garaacay wadaraba ki gabadh aduu ku garaacay wadarabakume labadiinaanu idin garaacay wadarabakum raggiina badanu garaacay wadarabakumna dumarkiina badanu garaacay wadaraba huwa ninkii zaydaahu ah, ninkii maqnaayuu garaacay wadaraba huwa ninkii zayd ahaa gabadhii maqneeduu garaacay wadaraba huwa ninkii zayda ah, humaa labadii maqnaayeenuu garaacay wadaraba huwa ninkii zayda ah, hum raggii badnaayoo maqnaayuu garaacay wadaraba huwa ninkii zayda hunna dumarkii badnaayo maqnaayu garaacay waa kaasa waa labiyo tobanka aad taqaanid wax isbedelayn male kaliya maskax shaqaynayduu kaa rabaa soo ma jeedid waayo naxwu qawlika darabanii anu igaraacay fiiri darabanii zaydun soo qadaro hadde zaydun soo qadaro zaydun zayd darabanii waa igaraacay anuu igaraacay zaydun mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafcihi dmة ظاahiرة في akhirih ضرب فعل ماaض مبني على الفتح لا محل له من الإحرام وفاaعلهu ضمير مستطر جواaزا تقدير هو يعud على زayd زayd u laabana يعud إلى زayd يعud على زayd ضربني ونuن للوقاaية يdaas a مفعuل bhigiya ee فiiri sida lagu bilaaba إحrاaبka hal mid marka lagu إحraabo weligaa damiiraba u laabana la rabaa waxaa la weli yahay damiirulmutakalimi mafcuul bihi mabniin calaa sukuuni fi macli nas inta kale inaad taqaanasa di halkaas xaba lagu siiyo weliyaa damiirulmutakalimi mafcuul bihi mabniyun calaa sukuuni fii maxali nas nabad wey waxaa tira haddee marka mubtadaad sheegtay soo maaha mubtadihi qabarkaa suga jumladaanaad ka dhige waljumlatu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali rafcin abarmbtadayn raabid yaa waxaa rabaa damiir zayd u laabana waraabitu baynuma adamiiru fii daraba daraba faacilkeeda waa damiirka faacilka soomaan dhihin yacuudu calaa zayd soomaanan dhihin daraba faacilkeeda waa raabidkeeda haye wa daraba wazaydu zayd darabana anaguna garaacid wazaydu zayd darabana anaguna garaacay inta kale waa taqaanaa naadaasaan ka bilaabayna waxaan leenahay naa ضميir المتakalimi و maعahu غayruhu aw المcadimi نفسه ضميir المتakalimi و maعahu غayruhu aw المcadimi نفسhu مفcuuل bه مبنiي عalى السكون في محل نصب وزaيد زaيد ضربka aduu ku garaacay huwa زayd والكاafu ضميir المخاaطب مفcuuل bه مبنiي عalى الفتح في محل نصب وزaيد زaيد ضربki gabadhi aduu ku garaacay والكاafu ضمير المخاaطبة مفعuل bه مبني عaلى الكسر في محل نصب وزaيد زaيد ضربa كma labadiinaan idin garaacay كma والكاف waxaa tiha والكاف ضمير المخاaطبين مفعuل bه مبني عaلى الضم في محل نصب والميم حرف cماad والألف حرف dال على تصنيع وضرب وزaيد زaيد ضربكم rgiinaan badan u garaacay kaafta waxaa tidhahdaa wlkaafu damiiru jamci mud amase waxaa tia damiiru jamci dukuur almukhaadabiina damiiru jamci dukuur almukhaadabiina mafcuul bihi mabniyu calى dami fii maxali naصbin walmimu calaamat jamci dukuur wazaydun zayd daraba kuna dumarkiina badanu garaacay kuna alkaafu damiiru jamci اinaas almukhaadabaat damiiru jamci اinaas almukhaadabaat mafcuul bihi mabniy calى dami fi maxal naصbi wa nuuru calaamati jamci niswa wazaydu zayd daraba huwa zayd wuxuu garaacay hu ninkii maqnaa wlhaau damiir haaibati dhe waxaa tidhahdaa wlhaau damiir mufrad اhaa'ib ama waxaa tia damiir mudakr اhaa'ib iska dhe soo gaabi wlhaau damiir mudakr alhaa'ib mabni mafcuul bihi mafcuul bihi mabniy calى dami fi maxali naصbi wazaydun zayd daraba haa gabadhii maqneedu garaacay haa waxaad tidhaahdaa damiirulmu'anasati alghaa'iba mafcuulu bihi mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin wazaydun zayd daraba wuxuu garaacay humaa labadii maqnaayeen humaa damiiru muana alhaa'ibayn damiiru muana alghaa'ibayn mafcuulu bihi mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin wazaydun zayd daraba daraba hum raggii badnaayu maqnaayu garaacay hum damiiru jamci dukuur mafcuul bih humaa dhegayste humaa damiiru musana alghaa'ibeyn humaa waa isku qabtay humaa damiiru musana alghaa'ibeyn mafcuul bihi mabniyun cala sukuuni fi maxali nasrin maxaa ka maqan la socda wazaydun zayd daraba wuxuu garaacay hum raggii maqnaa wazaydun zayd daraba wuxuu garaacay hum raggii badnaayo maqnaa hum damiiru jamci dukuur alghaa'ibiin damiiru jamci dukuur alghaa'ibiin mafcuulu bihi mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin wazaydun zayd daraba wuxuu garaacay hunna dumarkii badnaayo maqnaa hunna damiiru jamci inaaf alghaa'ibaat damiiru jamci inaas alghaa'ibaat mafcuul bihi mabniyu calى اfatxi fii maxali naصbin wاlmunfasilu اثna caشhara allah subxanaه wa taعala aclam slى اllah وsلام وbaarak عalى nabiyina mحamed